الثاني عشر من أشhرطة kitaaب رyاض الصالحين للإmام أبي زكريا النwوي رضي الله تعالى عنه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiidka lambarkiisu uu yahay boqol afartan iyo lix ayuu ka bilaabmayaa ee ka mida baabka muxuu ahaayey في الاقتصاد في العباadة qال رحimه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا xبل ممدود بين الsاaryتين wuxuu soo galay nebigu sal ly slm masjidka oo markaasu wuxuu arkay xarig oo muxuu ahay ku xidhan labadkii dhexdood ku xidhan qaala markaasuu yihi maa hada alxablu muxuu yahay xarigan kadu qaaluu markaasi waxay yihi hada xablu lizaynab waa xarig oo zaynab ay leedahay zaynabkaasuna zaynab bintu jaxshi inay tahay um lmu'miniin iyo zaynab bintu rasuuli llahi sala allahu alيyh wali wslam labadaa iska ixtimaashaa lakin zaynab bintu jaxshi inay tahay bay u ekayd ridwan ullahi calayhima faidaa fatarad markay daasho ay salaatu leylka ka daasho tacallaqad bihi yay qabsataa alayda faqaala nabiyu sal lla alay markaasu nebigu wuxuu yidhi xulluuhu fura liyusalli axadukum midkiin ha tukado nashaata oo intuu nashaadka leeyahay iska tukado faidaa fatara markii uu daalo cajizo falyarqa iska seexdo waxba xarig xarigiyo jeer iyo biyo madax layskaga shubo gacaasa samaynine intuu nashaad leeyahay qofka iska tukado habeenkii salatuleilka markuu daalana ha iska seexdo وعن عائشة رضي الله عنها أن رsuuل الlhi صلى اه علي سلم qاaل إdaa nacasa axadukum wahuwa yusallii markuu hurdoodo midkiin isaga oo tukanaya falyarqud ha seexdo xataa yadhab canhu noom ilaa hurdada ka tagto faina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukado wahuwa naacasun isna uu lulmaysan yahay laa yadri ma oga lacalahu yadhab inay suurowdo inuu tago yani isku dayo yastakfiru inuu alla dembi dhaaf weydiisto fayasuba nafsahu naftiisa habaaro naftiisa yani naftiisu habaara laga wado isagoo ducayso islahaa inuu markaa wax xun uu ku hadlaa suurowde iska seexdo marka hurdooda mutafaqun calayh waa isaguna wuxuu kusoo noqon doonaa alf وmiya wa خamسa وaثamaaniin وعn أbي cabdاللahi jaaبir بni samرة radي الlahu عanه canهuma qaala kuntu uصلii maعa النabiyi slى الlahu عalيh wali وsلم الصلaوaaت salaadahoo dhan baan la tukan jiray nebiga slى الlahu عalيh waalih وsلم fakanat صalaatuhu qasdaa salaadiisu dhexdhexaad bay ahaan jirtay wa khudbatuhu qasdan khudbadiisuna dhexdhexaad bay ahaan jirtay rawaahu muslim qowluhu qasdan ay bayna الطuuli wاlqisr inaan dheerayna gaabnaynaba ahayd dhexdhexaadkaas marka in cibaadada loo wado taasaa la rabaa oo nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاam caadadiisa ahayd وعn أbي جuxayفةa وهb بn cabdاللahi رضي الله عnه qاal آkى النبyu slى الlه عليه وaلiه وسلم byna سلmاna وأbi الdرداء wuxuu walaaleeyey rasuulka all slى الlه عليه وaلiه وسلم سلمان الفاrسي iyo أبudرداء الأنصاري رضي الله عنهma wuu walaaleeyey kolkii uu soo hijrooday nebigu sلى الله عليه وسلم iyuu asxaabtiisii laba laba u walaaleeyey si ay laba laba isugu kaashadaan oo nin ansaari iyo muhaajiriyaba waa isku qabtay fazaara salmaanu abadarda walaaltinimadaasay marka ilaalin jireenoo salmaan baa soo booqday gurigii walaalka abudardaa markaa salmaan abudardaa gurigii ka maqan buu yimid fara'aa uma dardaa'i mutabadila wuxuu arkay umu dardaa oo bahdalaysan yani oo adulaysan oo dhar xun iyo xidhan oo naag ninkeedii joogaba aanu ekayn faqaala markaasuu maasha anu xaalkaagu muxim hasan isugu gashay qaalad markaasay waxay tidhi akuuka abudardaa laysa lahu xaajatun fi dunya walaalka abudardaa adunya dan kamale habeen oo dhan waa iska tukadaa maalin oo dhanna waa sooman yahay marka inaan joogo iyo in kalaba kama warayo camiygaba ma soo fiiriyo marka nin naag ninka ila qabo oo kalaba anigu ma ihiyo inaan maahayo ninaan isu isu hagaajiyaba fajaءa abudardaa abudardaa baa yimid salmaanna waa sii fadhiistay salmaanoo joogo marka guriga ugu yimid fasanaca lahu طacaaman cuntuu u sameeyey abudardaa baa cuntuu u sameeyey faqaala lahu markaasuu ku yidhi kul fa inii saaxib cun anuga soomanahaye abudardaa baa dhahaye faqaala lahu markaasuuqaala markaasuu salmaan wuxuu yidhi maa ana biaakilin xataa taأkul ma cunaayo ilaa adila cunto faakala waa cunay soomkii uu ka jebiyey soomkaa sunnihiina leen nu buu qofku leeyahay falamaa kaana alleylu markuu habeenkii galay buu dahaba abudarda abudardaa uu tegay yacni uu doonay sidoo uu yeeli jiray yaquumu inuu tukado faqaala lahu nam seexo buu yidhi salaamu calayh fa naama waa seexday uma dahaba yaquumu haddana waa tegay inuu tukado oo tooso faqaala lahu nam seexuu yidhi فلma kana min آkhir الleyl habeenka aakhirkiisa markii la joogo buu qaala salmaan salmaan uu yihi qum ilcaana kacada fasallayaa jamiican way wada tukadeen intii habeenka kaarsanayd bay tukadeen faqaala lahu salmaan salmaan baa ku yidhi ina lirabbika calayka xaqa rabbigaa xaq buu kugu leeyahay wa ina linafsika calayka xaqa naftaaduna xaq bay kugu leedahay wa ina liahlika calayka xaqa ciddaaduna waxay kugu leedahay xaq bay kugu leedahay faacطi kula dii xaqin xaqahu qofkii xaq kugu lahoo dhan ba xaqiisa sii xaqa addoon kaliyaa fiirinina xuquuqda kalena fiiri faأtى النabiya slى الlaه عalيه wali slm nebigu u yimid oo fadakara dalika lahu arrintaas uu sheegay abu darda radi allahu anhu salmaan baa shalay saa ii galay buu yidhi faqaala الnabiyu sal l slm markaasu nebigu wuxuu yihi sadaqa salmaan run buu sheegay salmaan waa runtii salmaan rawaahu albukhaariy tan waa midii cabdullahi bni camr bn caasna nebigu alayh الsalaatu wasalaam sidaasoo kale isagana uu ugu yidhi oo kale sidii oo kale mxuaha salmaanna abu darda ugu galay وعn أbي محمد عبد الله بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qاaل أخبر النبي صلى الله عليه وaلي وسلم nga waxaa looga warramay أنii أquل anigu inaan dhaho والlahi la أصuمna النهاaر وla أقumna الليل ma cشhtu wallahi inaan maalin oo dhanna soomalaanaya habeenoo dhanna aan tukanaya intaan noolahayba inaan saa looga uga warramay qofka ugu warramayna aabihii buu ahaayo waxay ahayd sababtuna inuu aabihii intuu gabadh u guuriyey gabarh qoys fiican ka dhalatay buu u guuriyey markaasuu soo kormeeri jiray gabadhii oo markuu wayse uu yidhaaha cabdullaahi ka warranba markaasay dhihi jirtay cabdullaahi waa nin fiican laakiin tani intaan u nimidba gogol naacagta ma soo saarin anigana xaqiiga ma soo firinin marka arrintaas ku dheeraatay buu marka dacweeyey aabihii ku dacweeyey nebiga sal allau alيه wasalam faqaala rasuul faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wali wslam markaasuu rasuulka ala yidhi yani waxa weeye halkan ka maqan اkhtisaar baa ku jire waan idhahaa yaa rasuul allah saa waan dhahay markaasuu wuxuu yidhi faqaala rasul la sl rasuulka allah wuxuu yidhi anta aladii taqulu dalika ma adiaka sidaa yidhaaha ah faqaala lahu markaasuu ku yidhi qad qultu waan idhi biabii anta ummi ya rasuul allah aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaaye waan dhahay hadalkaa qaala fainaka laa tastatiicu dalika adu sidaa ma kari doontid hadda ma karaysidna halkaa waa karaye ma kari doontid weeyaan waa kaan kusoo maray xadiidka caishaa inuu jeclaa nebigu sal ly slam camalka uu qofku daa'imi karo fasum waafqir soomna afurna maalmana soom maalmana afur wanam wa qum saaxana tukana wa sum min الshahri ثalaaثaةa أyaam bishiiba saddex maalmood ka soom fain xasanata bcashri amhaaliha xasanadii waxay la mid tahay toban iyada oo kale ay la mid tahay oh, oo wadalika siyaamu dahri sanadka o dhan oo soontay weeyaani markaad bishiiba saddex maalmood ka soo doonto ka soonto oo toban laguu dhifto soddon kuu noqoto sanadkii dhanni soomay baad noqonaysaa qultu fa innii utiiqu afdala min dalik sidaa wax ka fiican baan karaa qaala markaasuu yihi fasum yooman waaftir yoomayn maalina soon laba maalmoodna afur faqultu fa utiiqu afdala min dalik sidaa wax ka fiican baan karaa qaala fasum yooman waaftir yooman maalina soon maalina afur fadalika siyaamu daawuuda sala allahu calayhi wasalam kaasuu waa soomkii daawuude eh wahuwa acdal الصiyaam soomka kagu caadaysan weeyaan wfii riwaayatin toogan waxayd afdal الصiyaam huwa afdal الصiyaam soomka ugu fadli badan weeye acdal الصiyaamka riwaayada hor ka tiri yuu afdal الصiyaam yidhi faqultu waxaan ihi fainii utiiqu afdala min dalik saa wax ka fiican baan kari karaa yani xagga badnidu ka wada faqaala rasuul lah sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi laa afdala min dalika kaa wax ka fadli badan maba jiro wa wala an akuuna hadalkaas waxaa cabdullaahi baale mar dambe oo uu da-weynaaday oo uu keri kari waayo wuxuu awal hore karayay uu kana tegi kari lahaya wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu kula dardaarmay ee kaga tegay ayuu wuxuu leeyay inaan ahaan lahaa qabiltu ahalaaثata ayaam saddex maalmood inaan aqbali lahaa alatii qaala rasuulu llahi sal l sl rsulka alle uu yidhi markii hore uu i qabtay yaa axabu ilaya aan ka jeclaan lahaa min ahli wa maali dartigii duniyadaydaba inaan maalintii aan hubsadii rasuulka sal ly slm qaadan lahaa oo saddexdii maalmoodee uu yidhi bishiiba saddex maalmood ka soon aan qabsan lahaa inaan wax walba ka jeclaan lahaa oo kolkuu dacweynaaday wa fii riwaayatin alam ukhbar annaka tasuumu nahaara wa taquumu lleyl sow la iigama warramin inaa adigu maalintii oo dhanna soonto habeenkii oo dhanna tukato qultu balaa yaa rasuul allah haya yaa rasuul allah qaala falaa tafcal ha yeelin sum wa afdir soomna afurna wanam wa qum seexana muxua tukana fa ina lijasadika calayka xaqaa jirkaagu xaq buu kugu leeyahay wa ina licaynayka calayka xaqaa cindahaaguna xaq bay kugu leeyihiin wa ina lizawjika calayka xaqaa haweenaydaaduna xaq bay kugu leedahay wa ina lizawrika calayka xaqaa martidaadiiyo dadku kusoo ziyaartana xaq bay kugu leeyihiin ina bxasbika waxaa kugu filan an tasuuma min kuli shahrin alaaثaةa ayaam bil walbaba inaad saddex maalmood ka soonto faina laka bikuli xasanaةi cashra amhaaliha halkii xasanaba toban iyada lamida baad ku leedahay oo saddexdaa maalmood baa soddon kuu noqonaysee faina dalika siyaamu dahri waa sanadkoo dhan oo soontay kaasune fashadadtu waan isku adkeeyey fashudida calaya waa laygu adkeeyey goorkii dambe ugu adkato nabigu noqotay see isugu adkeeye marka qultu yaa rasuul allah inii ajidu quwa tabar baan helayaa qaala markaasuu yidhi sum sawma nabiy llaahi daawuud walaa tazid calayhi soom soomkii nabiga alle daawuud ahaayo wax ku darin intiis udhiso qultu wamaa kaana siyaamu daawuud daawud soomkiisu muxuu ahaa qaala nisfa dahri cumriga nuskiisuu ahaa fakana cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu ahaa yaquulu wuxuu dhihi jiray bacdamaa kabira intuu daaweynaaday dabadeed yaa laytanii qabiltu ruqsata rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalam alla haddaan aqbali lahaa ruqsadii rasuulka alla sal lla alay slm ruqsadeeye ee ugu dhib yareeyay saddexda maalmood uu qabtay wa fii riwaayatin alam ukbar annaka tasuumu dahra wataqra'u lqur'aana kula leyla soo laygama warramo inaad eh, weligaana aada soomanaato qur-aankana habeen walbaba aad dhammayso oo salaadba weliba ku dhammaynaya faqultu balaa yaa rasuula allah walam urid bidalika ila alkhayr haa yaa rasuula allah waan yeelaa khayru baanan ogola dan leeyahay qaala fasum sawma nabiy llaahi daawuud soomkii nabiga alle daawuuda soom fainahu kaana acbad annaas dadka kugu cibaado badan buu ahaa waqra'i lqur'aana fi kuli shahr qur-aankana bishiiba qol dhammee qultu ya nabiy اllahi ini utiqu afdala min dalika sidaa in ka fiican baan ka leeyahay yani ka badan buu ka wadaa qaala faqra'hu fi kuli cishriin labaatankii beri qol dhammeen qultu ya nabiy اllahi ini utiqu afdala min dalik intaa wax ka fiican baan ka qaala faqra'hu fi kuli cashrin tobankii walbaba mar dhammeen qultu ya nabiy اllahi ini utiqu afdala min dalik qaala faqra'hu fi kuli sabcin walaa tazid calى dalika toddobadiiba mar dhammeeyo waxbana ku jirin ha ka badinin fashadadtu fashudida calaya waan isku adkeeyo markaasa laigu adkeeyey wa qaala liya nabiyu sal ll ly slm markaas nebiguna wuxuu yidhi innaka laa tadrii lacallaka yatuulu bika cumrun adigu ma garanaysid inuu cumrigu kugu dheeraan doono oo hadda dhallinyaraa tahay cumrigu kugu dheeraan doono oo aad waxaad hadda karaysa aada kari doonin qaala cabdullaahi wuxuu yihi fasirtu ila aladii qaala liya الnabiyu salى اllahu alيyh wali wasalam waxaa noqday sidii uu nebigu sal ly slm u yidhi yaa noqday waan da'weynaaday falamaa kabirtu markaan da'weynaaday baan wadidtu waxaan tamaniyey annii kuntu qabiltu ruqsata nabiy llahi sala allahu alayh waali wasalam inaan aqbali lahaa ruqsadii nebiga al sala allahu alayh waali wasalam wa fii riwaayatin waina liwaladika calayka xaqa ilmaaguna xaq kugu leeyihiin wa fii riwaayatin laa saama man saama alabad talaata saddex goor buu yidhi qofkan weligiiba soomaayo ma uunu soomin wa fii riwaayatin axabu siyaami ila allahi tacaala siyaamu daawuud soomkuu alle ugu jecel yahayu waa soomkii daawuud wa axabu salaati ila allahi tacaala salaatu daawuud salaad yani salaatuleil baa laga wada intuu alle ugu jecel yahayna waa salaati daawuud tahay salaadiisu marka kaana yanaamu nisfa leyl habeenka nuski buu seexan jiray hurdi jiray wayaquumu uluثahu uludkiina waa tukan jiray wayanaamu sudusahu sudusna marka goortan buu seexan jiray markaas intaa tukanayana waxay isku noqonaysaa ulu eh, intuu jiifayna uluثayn bay noqonaysaa wa kaana yasuumu yowma wayuftiru yowma maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray walaa yafiru idaa laaqaa mana aanu carari jirin markay cadowga iska hor yimaadaanna maanu aanu carari jirin wa fii riwaayatin riwaayad marka fasiraysa nebiga nebigo khabarkii la soo gaadhsiiyo riwaayada ugu horraysay ay tiri ukhbir annabiy ayuu sheegaya markaasu wuxuu yidhi qaala ankaxanii abii imra'atan daata xasab aabbahay baa wuxuu ii guuriyey gabadh oo dhalasho wanaagsan loo qoys fiic ka dhalatay wa kaana yatacaahadu wuxuu ka warhayn jiray oo soo kormeeri jiray kannatahu gabadhaas uu sodonka u yahay kanna waxaa la yidhaahaa maxaa yahay dumaashada taanidhaana oo kale iyo imra'ata waladihi wiilkiisa haweenaysaasuu ka warhan jiray fayas'aluhaa can baclihaa ninkeedu ka waraysan jiray fataquulu lahu waxay ku dhihi jirtay nicma arajulu ninkaa wanaagsan wanaagsanaa ninku min rajulin nin oo lam yaطأ lanaa aan isugu kaayo taagana ku joogsanin firaasha gogol walam yufatish lanaa kanafan aan maradana naga rogin mundu ataynaahu tan intaan u nimidba falamaa طaala dalika calayhi markuu arrinkaasu ku dheeraaday oo mar walbuu soo booqdo ay sidaa dhahdo buu dakara dalika linabiyi sala allahu alayh waala slam buu sheegay faqaala markaasuu yihi ilqanii bihi igula kulan yani iikan adigoo wada ila kulan falaqiituhu waan la kulmay bacda dalika intaa dabadeed baan la kulmay faqaala markaasuu yihi kayfa tasuuma seed u soontaa qultu kula yowm maalin walbaba qaala wakayfa takhtim seed qur-aankana u dhammaysaa qultu kula leyla habeen walbaba wadakara naxwa maa sabaq hadalkii hore oo kale wax lamiduu sheegay wa kaa markaas cabdullaahi baa radia allahu canhu waa kaan soo maray inuu calaa cali jiray oo uu tamaniyi jiray inuu aqbali lahaa ruqsadii rasuulka sal allahu alيyه wali wasalam daa weynaaday marka goortii dambe waa xeeladaysan jiray oo markuu joogtayntii kari waayo yuu xeelaysan jiray xagga soomka iyo xagga afurkaba xagga salaadaba wa kaana yaqra'u calaa bacdi ahlihi wuxuu ku aqriyi jiray oo uga soo bixi jiray dadkiisa qaarkood الsubc aladi yaqra'u subcu caawa ku tukan doono yuu kusoo uga soo bixi jiray yacriduhu min الnahaari habeenkiibuu kasoo maalintiibuu ka soo bixi jiray liyakuuna akafa calayhi bاleyl in habeenka u fududaado aqrinkiisu agga xagga salaadiibu marka sidaa ka yeelta wإidaa araada an yataqawى markuu doono inuu tabaraysana xaggii soomka aftara أyaaman maalmuu afuri jiray wa axsaa waana tira koobi jiray maalmahaas wa saama midlahunna iyagii oo dhan in lamida buu marka soomi jiray markuu daciifo ee soomkii uu kari waayo buu intuu maalmo afuro oo isku bixiyo maalmahana tirsado uu markuu dhiigaysto waxoogaa tabaraysto yuu maalmihii soo gugi jiray karaahiyata an yatruka shay-an faaraqa calayhi الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam nacbaysi uu nacbaysanayo inuu ka tago wuxuu nebiga alayh salaatu kaga tegay uu ku ogaa kul hadihi riwaayaati صaxiixaة mucdamuha fi صaxiixayn waqaliilu minha fi axadihima intan riwaayo oo sheegay oo dhan kulligood waa wada riwaaya صaxiixahoo badankooduna labaduba waa mutafaq caleyh waa isku waafaqeen qaar yeelayna midkood baa gaar wariyay ama buhaari baa gaar wariyay ama muslim baa gaar wariyey xadiidkanuna waa soo noqon doonaayo lambarka kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo toddoba kusoo noqon doonaa وعn أbي ربعiyin xضرة بن الربيع البusayدي رضي الله عnه الكاتب xضرة الكاتب baa la dhihi jiray أxadi kutaabi الوحyi رضي الله عnه kutaabiga rasul ه صل sl intii nbiga sal اه عليه وسلم xu qori jirtay ka mid aha qaala yaa wuxuu yihi laqyanii abu bkri رadي الله عanهu abu bkri baa ila kulmay faqaala markaasu wuxuu yidhi kayfa anta yaa xandala see tahay xandalow iska waran qultu markaasaan waxaan idhi naafaqa xandala xandala munaafiq buu noqday maxaa iga waraysan abubakar munaafiq baa noqday qaala markaasu abubakr wuxu subxaana allah maada taquul ma taquul subxaana allah maxaad sheegaysaa qultu markaasaan waxaan idhi isagu isugu maleeyay munaafiq inuu yahay uu sheego markaasuu yihi nakunu cinda rasuuli اllahi salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka alla sal اla alay slam agtiisaan joogaynaa yudakirunaa isagoo nagu wacdinaya biاljannati waannaar jannadii iyo naarta nagu wacdinaya kaannaa ra'ya caynin kaannaa naraahumaa ra'ya caynin sida anagu arkayna isha ku arkayna oo kale baan noqonayaayo qalbiga iyagaa jilcaya kolka uu nabiga alay slat slam la joogno oo uu nacu wacdinayo faإida kharajnaa min cindihi min cindi rasuuli الlahi salى الlه alيه wslam markaan ka baxno rasuulka all sal ه alay slm agtiisa xaafasna الأزwaaجa والأwlaada والضaycaat xaafasna yani caalajna waxaan dhex gelaynaa haweenkii iyo caruurtii iyo shaqadii iyo xoolay waxaan dhex gelaynaa nasinaa kafiiran iyo wax badan ilaaweynaa wax badan oo koraan xusuusanayno qalbigayga ku jirto o qalbi jinaaca baan ilaaweynaa qaala abu bakr radي allahu canhu markaasu abu bakr wuxuu yidhi wallahi inaa lanalqaa mila hada anaguna kaasoo kale waana haystaaye hadday munaafiqnimo taasu tahay waaba ku wada jiraaye balina kan rasuulka aan aada sal lla alay slam sheegana arrintaas faاnطalqtu ana wa abu bakr radi allahu canhu ani abu bakr baa israacanay radi allahu canhuma xataa daklna calى rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali slm ilaa anuga galay rasuulka all sl alay slam faqultu markaasaan waxaani naafaqa xandalatu ya rasuula allah huwa munaafiqoobay xandala rasuulka all sl ly slam faqala rasul l sl wma daka muxuu yahay kaasu qultu ya rasuula allah nakunu cindaka tudakirunaa biاnnaari wاljanna waan kula joogaynaa agtaadan joogaynaa adigoo nagu wacdinaya naarta iyo jannadii oo nooga sheekaynaya kaannaa ra'ya cayni sida inagu indhaha ku aragno oo kale faidaa kharajnaa min cindika markaan agtaada ka baxno caafasna alأزwaaja wاlأwlaada wالضaycaati nasiraa kahiira faqaala rasul lah sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadi allahayna taydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low taduumuuna haddaad daa'imi lahaydeen calaa maa takuunuuna cindii wa fi dikri sida aad ahaanaysaa kolkaad ila joogtaan iyo markaad dikriga alle ku jirtaan sidaad tihiin haddaad daa'imi lahaydeen lasaafaxakum اlmalaa'ika malaa'igta idin gacan qaadi lahayd calaa furushikum gogoshiinna guryihiina idinku iman lahayd oo idinku salaami lahayd wafii turuqikum iyo jidabkiinaba walaakin yaa xandala xandalow oh, saacatun wa saaca waa saacad iyo saacad yani saacadna sidan saacadna sidan saacadna marka waxaa weeyaan saacatan wa saacatan saacatan wa saacatan saacadna saacadna yani saacadna waxaa weeyaan dikriga alle iyo jannaad iyo janna xusuusigooda iyo qalbi jilcin iyo ku shuqlanaada saacadna muxuu ahay wixii alla idiin baneeyey xalaasha ahaa iyo shaqaysigii aad u shaqaysanaysaan ahalkiin iyo naftiina iyo ثaلaaثa maraatin saddex goor buu sileeyay saacatan wa saaca rawaahu muslim qowluhu ridci waxaa weye bikasri الraa wاlbusaydi waxaa weeyaan bdm الhmزة وفتح الsin وbaعdaha siinta dabadeedna yaa mshadad sayidi weeyaan yaa maksuraة mshadada وqwlه caafasna huwa bاlcayni والsin الmhmalatayn ay caalajna walaacabna wala ciyaal وضaycaat الmacaaش macaayish waxyaalaha macaashka laga kasbada buu ka wadaa وعن ابن عباس رضي الله عنهma qاala بynma النبي صلى الله عليه ولي وسلم yخطب mar uu nebigu sal اه عlي slم khudbaynayey إdaa huwa birajulin qaa'im waxaa kusoo gelay isagoo arkaaya nin taagan qoraxda taagan oo aan fadhiisanaynin fasa'ala canhu wuu su-aalo waxa uu yidhi ninkaasu muxuu yahay faqaaluu markaasu wuhi abu israa'iil wa abu israa'iil nadara wuxuu ku nadray an yaquuma fi الshams inuu qoraxda istaago walaa yaqcuda aanu fadhiisanin walaa yastadila aanu harhsanin walaa yatakalama aanu hadlin wayasuuma uu soomana intaasu ku nadray intaasna hal un baa cibaado ka inta kale oo dhaniba waa nafdhicin weeyaan faqaala الnabiyu salى الlه alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi muruuhu fara oo falyatakalam ha hadlo walyastadila ha harsado walyaqcud ha fadhiisto walyutima sawmahu soomkiisa marka soomkiisa uu ku nadray isagu cibaado weeyaane ninkii cibaado ku nadraana waa ku amray nebigu salى الlaه عalيه walي وsلم man nadra an yuطic allaha falyuطichu waman nadra an yacsi allaha falaa yacsih soomka isagoo iska dhamaystiro wixii kalese ha iska dhaafo wax khayr ele ma ayna ahayn rawahu الbخaarي baab fi الmuxaafadaةi calى الأcmaal ilaalinta la xifdiyo acmaasha oo aan la googoynin qaala allahu tacaala alam yaani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaq alam yaani miyaanay u dhowaanin oo waqtigeedii aan la gaadhin liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah, ah, an takshaca quluubuhum inay qalbiyaalkooda u khushuucaan lidikri illahi dikriga alle iyo wamaa nazla min alxaqi wax soo degaya xaq ah miyaan waqtigeedii la gaadhin walaa yakunuu aynan noqonin kaladiina uutuu kitaaba min qabl sidii kuwii kitaabka la siiyey kutubta lagu soo dejiyey yahuudiyo eh, nasaarada ah iyaga hortood ah aynoo kale ayna noqonin oo oh, faطaala calayhim اlamadu waqtigii uu ku dheeraaday oo oh, faqasad quluubuhum qalbiyadkood ay qalaleen oo kale inayna noqonin so uma oo waqtigeeda lama gaarin marka waxaa weeyaan mar oo saxaabada subaan eh, ridwan ullahi calayhim markay muddo eh, shay walbaba cusub horta hore nishaad buu leeyahay marka waxoogaa hoosudhaca ayaa laga dareemay markaasu alla subxaanaه wa tacaala canananayayo uu leeyahay yaan waqtigii la gaadhinna sidai ummadihi kole inay yeelaan bay rabaan qalbigooda ha khushuucsanaado had iyo goor wa qaala tacaalى waqafaynaa bciisa bni maryama qafaynaa yani atbacna waxaan raacsiinay rusushii hore aan ka dabageynay ciisa bni maryam ciise ina maryam ahaa wa aataynaahu اlinjiil waxaanan siinay kitaabka injiila wajcalnaa waxaana yeelay oon gelinay fii qulubi aladiina itabacuuhu kuwii raacay qalbiyaalkooda ra'fatan waraxma naxariis badan iyo raxmad baan gelinay warahbaaniyatan iyo raahibnimo ibtadacuuha iyagoo iska samaysteen adduunyanka go-oo iyagoo iska samaysteen maa katabnaaha calayhim aanaan ku waajibinin oo anagu aanaan farin ila ibtiqaa'a ridwaan illah alla raadli hashiisa mooy alla raadli hashiisa talbaan ayaan ku waajibinin mooye in adduunyanka go-an anagu ma farin iyagaa iska samaysteen Eh, waxaan iyaguna u samaysteen allhaajiseen ay ku gaadhaan famaa racuuhaa ma aynan ilaalinin xaqa ricaayataha ilaalinteeda xaqa aynan ilaalinin marka waa ku canaananaya alla subxaana watacaala shay cibaadaho alla aanu ku waajibinay iyagu isku fardeen iyagu goosteen oo haddan ilaalin waayeen wa qaala tacaala walaa takunuu kalatii naqadat gaslahaa min bacdi quwatin ankaasaa walaa takunuu ha noqonina allatii sidii tii oo kale naqadad furfurtay gazlahaa dunteedii min bacdi quwatin xoojin dabadeed furfurtay ankaahan nudo nudo bu furfurtay oo kale ha noqonina wa qaala tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa yaqiintii kaaga timaado وأma الأxaadiiثu faminha xadiiثu caaishaةa radي allahu canha axaadiidta baabka kada munaasibka w aanu sheegina soo hormartay xagga hore uu ku xawilayay waxaa ka mid ah xadiidkii caaisha ee dhahayay وakaana أxabu الdiini إilayhi ma daama صaaxibuhu عalayhi waqad sabqa fi lbaabi qablah baabka horuuna inoogu soo horomaray وعn cmر bn الخطاaب radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم man naama can xisbihi min alleyl qofkii ka seexday xisbigiisii habeenkii intuu habeenkii ku tukan jiray qofkii ka seexda ee qur-aanka ayagu aqrisan jiray aw can shay-in minhu wax ka mid ah qofkii ka seexda qaarkii faqara'hu oo aqriya maa bayna salaati اlfajri wa salaati الظuhr inta u dhaxaysa salaada duhurka iyo salaada mxua subaxa u dhaxaysa aqriya kutiba lahu waxaa loo qorayaa kaanamaa qara'ahu min alleyl sida isagu habeenkii aqriya oo kusoo jeedo oo kale baa loo qoraya rawahu muslim waana wuxuu kusoo noqon doonaa raqam alf wa miya اثنين وثمانين وعن عبد الله بن عمرو بن الcاaص رضي الله عنهما qال qاla lii رsuل الlahi صل ل سلم rasuulka allah wuxuu yidhi yaa cabdالlahi laa tkun mثla fulan cabdullahi ow hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu leyla habeenkii buu tukan jiray oo fataraka qiyaama lleil habeenka salaadiisii tukashadiisii buu ka tegay isiisii xona noqoninoo ka tegay qiyaamuleilka muttafaqun calayh waana wuxuu ku imaan doonaa laba goor buu soo noqon doonaa situmiyada itnain wa tisciin iyo alif wa mia talaata wa sitiin marka nebigu sal allahu alayh wala slm wuu uga digaya cabdullahi buu uga digaya tanoo kalena marka waa meelaha uu sheegi doono inay xantu ay bannaan tahay leanna xanta waxaa dha qofka waxaan raalli ka ahayn lagu sheego weeyaan marka naqsi baa kan kadana lagu sheegaya laakiin digniin cabdullahi uga qasto uga digayo uu ka qasaya uga qastaya nebigu sal ly slam وعn cائشhaةa رadي الله عanهa qaalat kana rasuul الlah sl ly slm rsulka alle wuxuu ahaan jiray idaa faatatu الصalaaة <coughs> salaadu markay ka tagto min alleyli habeenkii min wajacin xanuun aw غayriha ama wax kale hawle iyo waxyaalo ku furma iyo uu uga tago sallaa min annahaari maalintii buu tukan jiray inta caشhaرata rakca labiyo toban markuu nebigu sal اه عlay slm waxay leedahay um اlmuؤminiin radي allahu canha kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wslam إidaa faatathu الصalaaةu min alleyl marka ay ka tagto salaadii habeenkii ay ka tagto min wajacin xanuun daraaddii ay uga tagto ow غayrihi ama wax kale ay uga tagto sallaa min الnahaari maalintii buu tukan jiray sintii caشhaرaةa ragca labiyo toban ragcadood buu tukan jiray rawahu muslim oo marka yani witriga ma qadayn jirin habeenkii wuxuu tukan jiray saddex iyo toban ragcadood buu tukan jiray oo midi witri ay tahay marka witriga waa habeenku isagu ku kaas yahay maalintii kolkuu qadaynayo kii habeenkii ka tegey shafriguu ku khatimi jiray muslim baa wariye wuxuuna ku imaan doonaa ayfo mia waxd wa amaaniin baabun fi اlamri biاlmuxaafadaةi calى sunnati wa aadaabiha amarka la isfaray in la ilaaliyo oo la ogaado sunnadii iyo aadaabteeda sunnada nebiga sal ly slam iyo aadaabteeda iyo ku dhaqankeeda qaala allahu tacaala wmaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wmaa nahaakum canhu fantahuu wmaa aataakum wuxuu idin siiyo alrasuulu salى اllahu عalayh wali wasalam fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaada haayadantoodu waxay ku timid waa ku saabsan hanaamta iyo fehigii ku timid ku saabsan ayay ku timid marka wuxuu leeya wixii uu nabigu alay sla sl siyana qaata wixii kalena iska reebana ka reebtoona marka waxa alla wixii sunnadiisa oo dhan bayna shalinaysaayo waa aayadda gaaban ee uguna koobid badan sunnada rasuulka sala اlه alay slam ku camalfalkiisa ilan sunnada nebiga sal ly slm waxaan weeyaan wuxuu ama amray ama xalaaleeyey ama u xaraameeyey un weeyaan wa qaala tacaalى marka yani waxaa weya wax alla wixii ka sugnaaday nebiga salى الlaه عalيه wali wasalam waa in siduu yahay loogu camalfalo intii la kaga kari karo wa qaala tacaalى wma yantiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyu yuuxى wamaa yantiqu kuma hadlo nebigu sal l can hawaa can ilhawaa naf jeclays waa naftiisu jeclaysato un iskagama hadlo in huwa maa huwa isagu wuxuu ku hadlaayo ma aha ilaa waxyu yuuxى waxyi loo waxyooda mooy wax kale maaha waxyiisa oo dhan waa wada waxyi ama qur'aan ahaada ama sunna ahaadee wa qaala tacaalى qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allahu wayغfir lakum dunuubakum waxaad dhahdaa haddii aad alla jeceshihiin iraaca aniga iraaca allah idin jeclaanaya bayi ah marka waacidan waxay ku soo degtay oy jidka toosan baraysaa dad ku andacooday inay alla jecel yihiin marka ninkii alla jecelo alla jecelku wuxuu keenaya rasuulkiisa sala allau alay slm uu soo diray oo la raaco markaasaa waxaana laga helayaa rasuulka raaciddiisana jacayl alla uu qofka jeclaaday iyo oo loo dhaafo wa qaala tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswaة xasana liman kana yarju اllaha waywma alaakhira wadakara allaha kafiira laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka allah uswatun xasana kudayasho wanaagsan qudwo iyo kudayasho wanaagsan buu idin yahay rasuulka alla sal ly slam ee yani ku dayda weeyaan macnuhu yaana ku dayanaya liman kana yarju اllaha walyowma alaakhira qofkii rajaynaya alli iyo maalinta qiyaamaha mise qofkii ka baqaaya rajaa-idan labadaasba waa loogu magacaabaa alle iyo qiyaamaha qofkii ka baqaaya qofkaas rasuulka alla ku dayanaya ee dikriga allana badiya lanna nebi saas u ah sala allahu alayh waali wasalam wa qaala tacaala falaa warabbika laa yu'minuun falaa maya warabbika rabbigaagan ku dhaartay laa yu'minuuna mu'miniin run ama noqonayaan xataa yuxakimuuka ilaahay kaagaga xukuntamaan fii shajara baynahum waxa dhexdooda iskaga qasme ee eh, eh, mxu ahaay ay garan waayaane eh, ishkalaha dhexdooda dhacda uma laa yajiduu fii anfusihim haddana ayna ka helin naftooda dhexdeeda xarajan ciliiri ciliir iyo culays cuslaysi iyo qaadasho waa ayna ka helin wayusallimuu tasliimaa ay hoggaansamaan oo qalbigu xarajan mima qdayta yani waxaad xukuntay oo culaysanayaan ayna ka helin wayusallimuu tasliimaa ayna u hoggaansamaan oo isdhiibaan isdhiibid iyo iyo hoggaansan taam ah kaamil ah markaas waxa weeye aayadantoodu waa aayad aad iyo aada u kulul weeyaano waxay ka hadlaysaa rasuulka sal ll ly slm waxa alla wixii dadka muslimiinta ah dhexdooda dhacee mushkilaa bayna isagu isula yimaadaan marka kolkuu isagu noolaa isaga daatan loola imaan jiray laakiin bacda wafaatihi kitaabkii iyo qur-aanka ahaa iyo sunnadii uu la yimid yaa la yskula imaanayaa markaasna weliba kuma filla in qofku kolkii dadkii lagu kala xukumo sharciga alla inay fuliyaanoo wixii lagu kala xukumaya sida ugu kala baxaan uo keliya kuma fille inay weliba qalbigooduna arrintaa ugu qaato raalli ku noqdaan ayaa la rabaa wa qaala tacaala fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ilى اllahi wالrasuul in kuntum tuminuuna biاllahi walyawmi اlaakhir dalika khayru waxsanu ta'wiila intaasaa marka sii go-an weli uu imaamu nawowi radiallahu canhu gooyey marka wuxuu leeyahy haddaad ku doodaan wax oo xun haddaad isku qabataan farudduuhu celiya ila allahi warasuul aliya rasuulka xaggoodu celiya qaala alculamaa macnaahu ila alkitaabi wasunna ila allahi u celiya yani kitaabka alle u celiya wey rasuulka u celiya na sunnadiisa u celiya weeyaan wa qaala tacaala marka wax alla wixii la isu qabtaba aan hebel isula tagnay iyo aan gankaro yani sidana ila tagtay iyo waxaas ma aha waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga noo celiya oo aynu isla baano taas weeyaan wa qaala tacaala man yuطic rasuula faqad aطaaca allah qofkii alla aeec rasuulka ateecaayo alluu ateecay leanna rasuulka sala allahu alيyh waali wasalam isagu wuxuu ahaa waasito u dhaxaysa alle iyo khalqigiisa u dhaxeeyo oo isku xidhaya buu ahaa marka waxyiga ayuu soo tabin jiray wuxuu amraay waa wax alla u amray wa qaala tacaala wainaka latahdii ilaa siraati mustaqiim siraat illahi aladii lahu ma fi samaawaati wma fi lard adigu waxaad ku hanuuninaysaa dadka ku toosinayaasaa jidkii toosnaa ee alla ah wa qaala tacaala فليحذر الذينa يخاaلفوna عن أمرihi أn تصيiبهم فتنة أو يصيiبهم عdاaب أليم tana waa aيad iyaduna kulul oo goodi daran uu ku jiro marka wuxuu leeyay فlيحdر ha iska ilaaliyeen الذيina يخاaلفوuna kuwa khiلaafaya عan أمrihi أmarkiisa khiلaafayaayo أn تuصيiبهم فitنة inay fitnadi ku dhacdo gaalnimo ay ku dhacaan أو يصيiبهم عadاaب أليم ama cadaab xanuun kulul uu ku dhaco وqاla تaعaaلى واذkurna ma يutlىa fي buyuutikuna min آaيaaتi الlahi والxikmة isagoo ummahaati الmuؤminiinka la hadlaya ridwan الlahi عalayhina ayuu wuxuu yihi واdkurna xusa oo ku camal fala maa yutlىa fii buyuutikuna waxa guryihiina lagu aqriyayo oo min aayaati اllahi aayadaha alla ah wاlxikmati iyo sunada nebiga ah aayad all aayadii kitaab iyo xikma saan isugu anfoo dhanba sida imaam shaafici radiallahu canhu uu yidhi xikmada waxaa laga wadaa sunnada nebiga laga wadaa sala allau alay wasalam marka sunnada nebigu waa waxyi la aqriyo sida qur'aanka loo aqriyo inay tahay ba aadan u sheegtay wal-aayaatu fi lbaabi kahiira wa alxadiidu falawlu can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala اla alay slam qaal dacuunii maa taraktukum idaaya intaan idin daayaba intaan idinka aamus lahay waay oo su-aala iga daayo su-aalaha badanna qodqodkoodu nacbaayo waxaan lagu waajibinin ummadda in su-aalkooda sababtiisa lagu waajibiyo ama waxaa laga xaaraamaynin su-aalkaas sabtiisa loogu xaraameeyo ayuu necbaa nebigu sala allau alيyh waali wasalam hadalkanna wuxuu yidhi mar oo muxuu ahayy kolkuu yidhi alla xaj buu idinku waajibeeyey xajiya uu yidhi yaa nin muxuu ahaa baakacayo markaasu wuxuu yidhi ma sanad walba hubaa yaa rasuul allah markaasuu yihi haddaan haadhihi lahaa waynu ku waajibi lahay idoo ma aydan tegi karteen ee xajku waa hal mar keliya cumrigeeda su-aalkaa badan noocaas oo kale iga daafa inamaa ahlaka man kaana qablakum waxa uun halaagay dadkii idinka horreeyey kasratu su-aalihim su-aalahooda badnidoodii su-aal badnidoodii ayaa halaagay waاkhtilaafuhum iyo khilaafkoodii calaa anbiyaa'ihim ambiyadu bay khilaafi jireen kolkii wax la amro bay sideen yeelaseenk waxaasay dhihi jireen sidii kuwii saca gowraca la yidhihee sac waa sidee midabkiisu waa sidee sidee uu egyahay ee goortii dambe tilmaan muxu ahaaye gaar ah oo yeelay marka haddii socon iska gowri lahayna waa ku filaan lahay faidaa nahaytukum can shay-in markaan wax idinka reebo waxaa iska daaya idin idhaaho fajtanibu ka fogaada ka fogaada oo sababka isaga soo jiida kuna ku taha la imaanina waidaa amartukum biamrin wax markaan arrin idin farana faatuu minhu kala imaada ma stadactum intaad karaysaan mutlaqun calayh marka sidaa macnaheedu waxaa weeye amarkiiyo nahyiga waxaa xoog badan nahyigaa xoog badan nahyiga isaga waxaa la leeyahay ka fogaada taase si aad u kari kartaan wala imaada baa la leeyahay الثاني عن أbي نجيح العرباض بن ساryة رضي الله عنه qاaل وعdnaa رsuuل الlahi صل na wacdiyey rasuulka allaana wacdiyey mawcidaة baliiغة wacdi oo xeel dheer buuna wacdiyey wajilad minha الqلوب qalbiyaalka ay la cabsadeen wadarafat minha alcuyuun indhihiina ay la ilmeeyeen oy la qulquleen faqulnaa markaasaan waxaan ihi salaadda subax markeeda tukaday bayna ahayd bantukaay yuu aad iyo aad wacdii beri u jeediyey markaasaan waxaan nidhi way dareemeen oo siduu u hadlaayay bay dareemeen oo markaasi waxay yidhahdeen yaa rasuula allah kaannahaa mawcidatu muwadicin faawsinaa waxaad moodaa wacdiga antada caadi ma aho waxaad moodaa nin nimac namacsalaameynayo oo naga tegayo wacdigii baad yaad moodaaye nala dardaaran qaala markaasu wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allah waxaan idinkula dardaarmaya alla ka cabsi wasamci wataaca maqal iyo amar qaadasho madaxdiina wixii sharciga khilaafin aada maqashaan hadalkooda oo amarkooda qaadataan oo fulisaan wain ta'amara calaykum haba idin madax noqdo cabdun xabashiyun addoon xabashiyihiin haba idin madax noqdo nin kasta oo marka idin madax noqdo oo diinta alla idinku hogaaminayaba reer hebel ma aha iyo reer hebel baana xukumaya iyo wacaas iyo iska dhaafo oo ku hogaansama wainahu xaalkuna wuxuu yahay man yacish minkum qofkii idinka idin ka mid ahee noolaadaa fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan katiiran ikhtilaaf fara badan arki doonaa ikhtilaaf oo marka ku saabsan ama xagga ra'yiga iyo caqaa'idda iyo madaahibtiiya ku saabsan ama xagga camalka iyo dhaqanka iyo madaxtinimada tartankeeda ku saabsan facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiina almahdiyiin qabsada sunnadayda iyo sunnada khulafada raashidiinta ee hanuunsan sunnadooda qabsada caduu calayha ku qaniina binawaajidi gowsaha ku qaniina ama micyaha ku qaniina wa iyaakum wamuxdathaati lumuur kala ilaaliya idinkii iyo arrimaha cusub gadaalka iman doona ee dadku ay diinta kusoo deri doonaan iska ilaaliya faina kula bidcatin dalaala bidca oo daniba lumitaan wey wax bidca xasana la idhaahaayo ma jirto rawaahu abu daawuud o tirmidiy qaala tirmidi baa wuxuu yidhi xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa u sheega xadiidku xasan صaxiix weeyaano asheekh اlalbani yaa ku raacay oo wuxuu ku saxiixiyey saxiix jaami صغيr iyo irwaa اlqaliil annawaajidu bidali اlmucjama alanyaab waa micyaha waqiila adraas may waa gowsaha ayaa la taasaana tanaana mashhuuraynay gowsaha kale wa الثالث xadiidka saddexaad عan abi هuraيرaةa رadي الله عanه أna rasuula الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qaal kul أmتيi ydkluuna الجنةa إlا man أbى ummadayda dhammaantood jannay geli doonaan ilaa qofkii iska diida mooyaane qiila markaasa waxaa yidhi waman yأbىa ya rasuula الlah oo yaa diidi kara janna janno yaa diidaya qof janno soo gal laleeyahay oo diidaya miyaa jira qaala markaasu wuxuu yidhi man aطaacanii dakala aljanna qofkii aniga ay aطeecaayo jannuu gelaya waman casaanii qofkii anigu caasigarooba amarkayga qaadan waaya sunnadayda garab maraana faqad abaa waa diiday janno janno isaga iska diiday rawahu muslim marka jannada qofka diidaya waa qofka sababkii lagu geli lahaa ee sunnada nebiga sal lla alay slam raacitaankeeda diiday weeyaan الرابع xadiidka afraadna waxa can abi msلم وqiila abi إyاس سلمة بن cمر بن الأكوع رضي الله عنه أنa رaجuلا أkla عinda رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم بشimaali nin baa nebiga all صلى الله عليه وسلم agtiisa bidixda wax ku cunay faqaala markaasuu yihi kul biyamiinika midigtaada ku cun marka qofkii la arko isagoo bidixda wax ku haysta ama ku cabaaya ama ku cunaya waa inaa la waaniyo si tartiiba loogu sheego la yidhahda midigka ku qabso qaala markaasuu laa astatiicu ma karayo ka dhabna ma ayna ahayn qaala markaasuu yihi nebigu sala allau alيyه wali wasalam lastatacta ha karin ha karin idan alle marka habaar weeyaan maa manacahu ila اlkibru kibir iyo isla weynan mooyaane wax kale uma diidin ninkaasuna waxaa la dhihi jiray busr ibn raaci lcayr baa la dhihi jiray oo munaafiq ma aanu ahayne halkan iska baadiyo iska qalisano mardhow diinta marka soo galay oo iska aska jaahila kibirkii baa weli ku jiray see lagula hadli karaa ayay ka ahayd m famaa rafacahaa ilaa fiihi xagga afkiisa weligii ma usoo qaadin weli wax maana ku cun afkiisa marka way baktiday rawaahu muslim xadiidkana muslim baa wariyey waxaanu ku iman doonaa lix boqol iyo toban-iyo saddex iyo toddoba boqol afartan iyo kow labada gooroo dambe soo noqon doona insha allah marka sidaa macnaheedu waxaa weeye qofka sunnada nebiga sala allahu alayh waali wasalam qaadan waayaayu wuxuu mutay in la habaaro wa alkhamisu can abi cabdillahi nucmaan bni bashiir radi allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka allaan maqlay yaquul isaga oo leh latusawunna sufuufakum walla safafkiina waad hagaajinaysaan aw la yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ama alla wuxuu kala bedelayaa wejiyaalkiina wejiyaalkiina la iskhilaafsiin doonaa haddii kale sadkaad hagaajinaysaa wejiyaalkiina iyo alla iskhilaafsiin doonaadaasu laba arrimood bay labadaba ku suurowdaa mid waxa weeyaan in alla nacayb isu gelinayo wejiga kala degbaayaan oo colaad ay isu qaadayaan oo isnacayaan aan wejiga isa siinaynin oo midbaka kale kasii sii jeedsanayo midda kalena waxa weeyaan inuu alla masaxayo oo wejigiisa iyo qadaadkiisa waa la isku bedelayo متفq عalayhi isna wuxuu ku iman doonaa kun sideetan iyo sagaal buu mar kale ku iman doonaa وفي riwaayaة لmslmi kana rasuul الlahi slى الlه عalيه وalي وsلم yusawi صفuufana rasuulka alle صفuufyaalka iyaga yuu hagaajin jiray xatىa kaأnamaa yusawi bha الqidac sidii isaga oo ku hagaajinaya alqidax yani sihaam qur samay ama fallaan u sheeg suu ku hagaajinaya sida ku toosinaya oo kale oo saasoo kale noo hagaajin jiray xataa idaa ra'aa anaa qad caqalnaa canhu ilaa uu ka ka maleeyey oo ay kala noqoto inaan ka fahmnay oo hadda kadib aanan inala tootoosiyay inala hagaajin aanan u baahnay anagu aan isku filannahay oo qaadanay rasuulka salى الlaه عalيه wslam intii muddadii naga soo shaqaynayay siduu nooga soo shaqaynayay aan ka fahamnay oo inuu iska daayo marka uu ku sigtay uma kharaja yowman maalin buu soo baxay faqaama waa istaagay meeshii uu ku tukanayay buu istaagay xataa kaada an yuqabir ilaa uga dhowaaday inuu takbiirto oo xidho fara'a wuxuu arkay gadaal buu wax ka arki jiray ila nebigu sal l slm mucjizaadkiisiba ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu عalayh wuxuu arkay rajula nin oo baadiyan sadruhu xabadkiisu soo baxsan yahay in xabadka wax safi kaa soo baxsan ayuu arkay hadduu sufuurteenantada uu arki lahaa gaar ahaan ninka sacuudiyiinta culammadoodii iyo dalabatulcilmigoodii iyo asaatidadoodii iyo masjidkan hadda aan kula tukanay aad bay sufuurtooda u tahay oo aad ba waxaad moodtaa waxay ku dadaalayaan isla sinaanshaha laakiin kala isu eh, dhadhowaanshaha aad bay ugu xun yihiin eh, faqaala markaasu wuxuu yidhi cibaad allah addoommiha allow latusawunna sufuufakum walla sufuuftiinna waa simaysaan oo waa hagaajinaysaan aw la yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ama alla wuxuu iskhilaafsiinayaa wejiyaalkiina oo sababku marka ku yimid hadalkan yaa sidaa ahayd safafka marka hagaajintooduna safafka toosintooda iyo rasayntooda labadaasa labada uu fari jiray labadaba nebigu salى الlahu عalيyه wali wasalam w عan abi muسى radي allahu عanه abu muسى الأشcري cabdاللahi بn qays radي allahu عanهu qaal اxtaraqa bayt bاlmadinaةi عalى أhlihi min الleyl waxaa gubtay guribaa ciddiisii ku gubtay dadkiisii ku gubtay habeennimo oo madiine ah falamaa xudiثa rasuulu الlahi salى الlaه alay slam bisha'nihim markii looga warramay rasuulka alla sal ly slam arrinkoodii yuu qaala yidhi ina haadihi الnaara caduwun lakum midantada dabkiihi nacab bay idin tahay waa idin nacab tahay ilan waxaad tihiin naarti hariibadeedii dadkeedii baa tihiin naarta iyo jannadu dad bay isu yihiin dararteyn bay isu yihiin marka idinma jeclo sida naaguhu naag waliba naagta lala qabo carruurteeda u nacabta oo kale idin nacab tahay marka dareen bay leedahay faidaa nintum markaad seexanaysaan fa adficuuha cankum iska damiya markay way soo hulaaqaysaayo iyadaa nafteeda soo doonanaysa siduu dhagxanta uu u sheegay alle subxaanahu wa tacaala inay jiraan qaar alla ka cabsado alla kaabsigiisa daraaddii la dildilaaca ama la soo dhaca kuwaas sidaasoo oo kale bay naartuna iyaduna ay dareen u leedahay baashantada wasaqada la yidhaha qoratadana waa kuu sheegay rasuulku sala الlaه عalيه waali wslam inay dabka ku afuufi jirtay ibraahim salawaatu ullahi alayhi salawaatu ullahi wasalaamu عalayh wعalى nabiyina wعalى saa'ir الأnbiya kolka eh, ay xayawaanaadka kale iyo noolayaasha kale oo dhan isku dayayeen inay ka baktiyaan iyaga ku shidaysay marka waxyaalaha kada makhluuqaadka ahee aan bani aadamka ahaynan moodayna inayna dareen lahayn dareen bay leeyihiin rabbigood uu og yahay eh, qaar maxay isugu jiraan kaafiriin iho gaalada la safcihiyo qaar muslimiinta la safcaba yeelayihiin siduu nabiguna sala allau alay wala slm u sheegay geedaha inuu kamid yahay geeda qarqad la yidhaaho yahuudda la jiro yahuudda u hiliyo akhiru zamaan markii ay yahuud iyo muslimiintu ay dagaalamaan ee dhagxanta iyo dirtuba ay ka wada hiiliyaane kii ku gabada ay muslimiinta usheegaan sheegaan o war muslimow yahuudi baa gadaashayda ku gabanaya kaalayo dil uu geedka qarqadka la yidhaha isagu uu qarinaya waa geedkooda marka waxaa weeye xadiidkan kada waa muttafaqun calayhi wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alf wa sitmiya ثلاثة وخمسين السابع عنه رضي الله عنه أبي موسى يعني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم wuxuu la mid yahay xaaladiisu ay ka dhigan tahay wuxuu alla igu soo bixiyey oo xanuunka iyo cilmiga xaaladiisu waxay ka dhigan tahay ka maثali kayfin sidii xaalad roob oo kale asaaba ardan dhul helay fakaanat minhaa ay ka mid ahayd dhulkii daa'ifatun tayiba qayb wanaagsan oo ciid fiican leh qabilat almaa bihi aqbashay oo cabtay faanbatat bixisay alkalaa daaq iyo wاlcushba alkafiir doog fara badan doog fara badan bixisay wa kaana minhaa ay ka mid ahayd ajaadib meelan muxuu ahaa godad ah dhagxan oo xufar ah amsakat ilmaa biyihii qabatay oo iyadu aan liqaynin fanafaca allahu biha annaasa dadka alla u ku anfacay fasharibuu minha ay ka cabeen wasaqow ay waraabsadeen wazaracuu ay ku beerteen oo intay keliya ka jeexdeen kolkay buxeeraad noqnoqdeen ay mxuu ahaayey beer ku waraabsadeen xoola ka waraabsadeen wa asaaba طaa'ifata minhaa ukraa way helay qayb kale oo dhulkii ka midana innamaa hiya qiicaan waxa u weeye iyadu meela mxuu ahay labad mxuu ahay bannaano oo siman oo ciid ah tamuuxley ah laa tumsiku maan biyo aan qabanaynin leanna ma godne eh ma dhagxanna ma lehe walaa tunbitu kala-an daaqna aan bixinaynin lana turaab maleh waa rimaal fadalika kaasu wuxuu ka dhigan yahay maثalu man faqha fي diin illah qofkii ku kasmaystay diinta alla wanafacahu uu anfacay alla ku anfacay bima bacahani illahu bihi wuxuu alla igu soo diray alla ku anfacay oo diintii qaatoo bartay facalima bartay oo wacallama baray kaasu kii hore buu ka dhigan yahay ee dhulkii ciidda wanaagsan lahaaye isna biyihii cabbay ee kulaylkii oonka iskaga reebay ku intifaacay daaqii iyo soo saaray beerihii iyona soo saaray oo khalqigana ku intifaaceen wa mathalu man lam yarfac bidalika ra'san qofkii arrintaaba madaxa aan kor ugu qaadina yani arrintaas aan isagu ku taqadumin oo aan ku sharafoobinna isaguna si kii weeyaan kii labaad weyn ku bartay laakiin aan ku camalfalaynin oo isagu aan darajo ku gaadhin iyo walam yaqbal yani wamahalu man lam yaqbal waa kii saddexaade qofka aan aqbalin aan qaadaninba huda allahi aladii ursiltu bihi anuga alle alle igu soo dirayba si uu iskaga jeedsaday kaasoo kale waa kay ku magacaabo kufru licraad ay culamada tawxiid ku magacaabaan weeyaan saddexdaas ay lakale la kala mid yihiin marka qofkii cilmiga sharciga bartay ee dadkana baray in kuna camal falay so wuxuu ka dhigan yahay dhulkii ciidda wanaagsan lahaa ee isagu ku intifaacay roobkii khalqigiina alla ku anfacay qofkii intuu bartay diinta cilmigii diinta intuu bartay dadkana muxuu ahaaye bara isagu si aan ku camalfalayninaan isagu darajo ku gaadhininna oo dadku marka cilmigiisa ay ku camal falaanna wuxuu ka dhigan yahay eh, muxuaha labaad oo dhulkii dhagxanta godod gododka ahaayee biyaha qabtay ee dadku ay ku intifaaceen marka kaasoo kale waa kaa lagu sheego inuu yahay bahashan dubaalada oo kale uu ka dhigan yahay iyo dadka ogtemisaa iyaduna waa isgubtaa kii saddexaad ee ah qofkii aan qaadaninbaba sharciga allaba aan iskaba xilsaarin waxba ka baraninna wuxuu ka dhigan yahay dhulkii maxaa biyuhu ay orodka ku dhaafayeen ee aan waxbana bixinayn isaguna aan ku intifaacaynin mutafaqun calayhi wafaqha bdm اlqaaf clى اlmashhuuri waqiila bikasrihaa ay saara faqiihan fiqhiguna marka waa kasmada fiican weeyaan xadiidkuna waxaa weeyaan wuxuu ku imaan doonaa raqم ألف وثلثمية ثمانية وسبعين marna waad kusoo noqon doonaa الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهma qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم maalii wamahalukum xaaladaydi xaaladaydii iyo xaaladiinu waxay ka dhigan tahay sida aan isku nahay si aa idinku naftiinna u halaagaysaan iyo sidaan halaaga anu idinka celinayo waxaan ka dhigannahay ehm, ka mahali rajulin sidii nin oo kale awqada naaran oo dab shiday fa ay bilaabeen aljanaadibu kabajaaga iyo wa janaadib waa jamcu jundub dundubkan oo kabajaag waalfaraashu iyo balanbaalistu yaqacna fiihaa inay naarta ku dhacaan waxaan arkaysaa midabkaa cad iyo iftiinkaas arkaysaa wuxuu yahay ma garanayso isku daadinaysa soo raacaysa iftiinkaasun wa huwa yadubuhunna canhaa yani yamnachuhunna wa yaxjuzuhunna canhaa isna uu ka celinayo kaasaan ka dhigannahay wa ana aakidun bixujazikum anigu guntigiinaan idin hayaa can الnaar naartan runtii inkaayaa waxa ku dhicinaan ilaa waan ka celinayaa wa antum tafallatuuna min yadii idinkuna gacantayda min yadi min yadaya gacmahayga ayaad ka baxsanaysaanoo naartan isku tuuraysaan rawahu muslim maselkaa uu sameeyey nebigu salى اllahu alayh waali wasalam bal u fiirsada waxa uu innaga aan ka dhigannahay kolka la inoo feeriya rasuulka salى اllahu alayh waaliه wasalam muxuu ehm, ahaa gara garaadkiisa innaga garaadkeena iyo isagon waxu fahmayna waxay ka dhigan tahay balanbaalis iyo kabajaa iyo hamatulhamaga waxa aan nidhaahno iyo bani aadamku halka isu joogaan oo kale ama kaba sii sarraysa ayaan isu joognaa marka isagaa garanaya rasuulka sala allahu alayh waali wasalam maslaxadeenna isagaa garanaya waa ka allana uu yidhi wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun allah idin garanayo maslaxadiina iyo garanaya idinku ma garanaysaan dantiinna marka danteena iyo khayrkeennuba waxay ku jiraan wixii sharcigeennu uu inoola yimid oo aan raacno oo aynaan caqli keena oo caqligeenna qaasidkiin waxaynaan ku qiyaasanine caqligeenu marka sharaf wuxuu yeelanayaa kolkii uu wixii sharci uu la yimid intuu fahmo uu qaato oo ku dhaqmo rawahu muslim aljanaadib waxaa weeye naxwu ljaraad jaraadka lamida baalka ayax lamida wey oo kabajaaga weeyaan wlfaraash wاlfaraashu hada huwa almacruuf aladi yaqacu fi الnar waa midkan la yaqaana dabka ku dhacaya wاlxujazu jamcu xujza wa huwa macqid اlizaari wasalaawiil meesha lagu xidho guntiga iyo surwaaladiya lagu xidho ee wasadka ah ayaa xuja la yidhaahaa التاaسع عنه رضي الله عنه يعني عن جابر رضي الله عنه قال إن رsuل الله صلى اه عليه وسلم أمر بلعق الأصاaبع والصحفة rasuulka alla wuxuu faray in la leefo faraha iyo xeeradaba xeeradana la murdiyo farahana la leefo oo aan waxba cuntaa laga tegin wa qaala wuxuuna yidhi إنكم laa tdruuna في أyiha الbarكة idinku ma garanaysaan midkooda ay barakada ku jirto kan farihiina ku yaal yaallaa mise waa kan xeerada ku harharay mise waa kaad cunteen mise waa k idinka dhacay ma garanaysaan waxba marka ka tegina waxa weeye rawaahu muslim ayaa wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam sabcumiya وahamsiin wa fii riwaayaةi lahu riwaaya kaloo muslim ku taalana waxaa ka mid ahay idaa waqaca luqmaةu axadikum midkiin luqmadiin marka luqmadiisu markay dhulka ku dhacdo falyaakuda ha qaado falyumid ha ka tirtiro maa kaana biha min adan wuxuu ku yaalay wasakha ka tirtiro oo waliyaakulhaa ha cuno walaa yadacha lshayطaan aan shayطaanka uga tegin